شمائل الرسول رسول رسول شمائل الرسول ذي النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب على لسان الحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wsali allahuma calaa nabiyina wamowlaana muxamedin sala allahu calayhi wasalam waa darsigeennii saddexaad iyo kitaabkeennii ashamaa'il almuxamadiya ama shamaa'ilu nebi tilmaamihii iyo qaabsamadii nabiga iyo risaaladiisii iyo diintiisii xadiidka sagaalaad buu darsigeenu ka bilaabanaya xadaanaa abu muusa muxamed bn muhana abu muusa albasri shaykhu ljamaaca yarwi lahu kutubu sita wadaadkan hadda uu kitaabka u horreysiiyey meesha inoogu qoran lixda ummahaatu sitaha culimmada iska leh culimmada ay ka wariyaan ayuu ka mid yahay waxaa la yidhaahdaa marka magaciisa moxamed ibn almuthana ibnu cubayd alcanazi abu muusa albasri almacruuf bizaman mashhuurun bikunyatihi weeye wa biismihi muhanna bal xadaana bn jacfar gundar shalay baan soo marnay qaala xadaana shucbat bn xajaaj abubasam alwasiti can simaak ibni xarb simaak ibni xarb ibni aws ibni khaalid adduhali alkuufi adduhliy abulmugiirata saduuqun wa riwaayatuhu can cikrimata khaasa muطariba waqad tagayara fii aakhiri cumrihi fakaana rubamaa talaqana xoogaa riwaayatu simaak can ibni xarbi can cikrimata waa daciifa waa naqaana caam wey waa inaga umahaad ku mari jirnay sidoo kaleeto waagii u dambaysay xoogaa taqyiir baa ku dhacay laakiin laa ba'sa biha waa nin jabala oo axaadiis ragga <clears throat> inta badan kugu soo laablaabana ka mid ah. qaala wuxuu idhi samictu waxaan maqlay jaabir ibni samurata radia allaahu tacaala canhu yaquul asagoo dhahaya kaana wuxuu ahaa rasuululahi rasuulka sal ly salam daliica alfami mid afkiisa uu waasac yahay waasic alfami baa loo jeedaa haddaynu maraynay afka yaar waa ceeb afka weynna waa ceeb nabiga afkiisa wuxuu ahaa af waasaca oo hadalka iyo faseexada iyo wax walba u dhamaystiran oo qurux badan buu ahaa ilkaha nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen ilko aan ahayn ilko kala tagtagsan oo u dhexeeyo eh, waxyaalo maarata bambannaan u dhexeeya ma ahayn ilko isdul saarsaarana ma ahayn ilka waxay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam cajiib ah ashkal alcayni mid indhagordan buu ahaa waan soo marnay adcajalcayn iyo ashkalalcayn waa isku mid qole waxay dheheen farqi yar baa u dhexeeyo ashkalalcayn waxaa la yidhahdaa bay dheheen timaha eh, indhaha eh, samayskoodu uu yahay kuwa aad moodda in la indhakuulay aad adcajalcaynna waxay dhaheen saan soo marnayba waa bu'doo aadu madow iyo qaybta kale cad ee xamilkoo cad manhuusal caqibi cidhbihiisu miday faydan yihiin buu ahaa cidhba faydnaan cidhibta waaweyne iska weynaata maarta hilibka gadaal ula ma ahayne cidhib yaroo sidaa u xoodan buu nabigu lahaa calay salaatu rays magaadhadana saasuu ahaa halkaas rays magaadhada faraha horena fara fidsan bahinoo shaa'il ah kuwa gacmaha iyo kuwa lugaha labadaba waa loo jeedaa markayda qaala shubcatu wuxuuhi qultu lismaag waxaan ku idhi maa dariicu lfami daysiir wuu duray smarti wuu ka yar yabaalay qaala wuxuu idhi cadiimu lfami af weyn oo hadalku si fiican uga soo baxayaa loo jeedaa qultu waxaan ku idhi maa ashkalulcayni ii sheeg qaala wuxuu idhi tawiilu shiqi lcayn isha jeexeeda hee ayaa yar oon weynayn ayaa weyn baan ujeedaa tawiilu shiqil cayn oo ashkalul cayn yacni maaragtay indhagordanti waxaan ku beddelaynaa yacnihii indhaha jeexooda indha waaweyn oo maxaan dhahaynaa tawiilu shiqil cayn yah indha shiinaysa ma lahayn indha wuxuu lahaa indha waaweyn bula indha waaweynna waa qurux wey qultu waxaan ku idhi maa manhuusu lcaqibi iisha qaala wuxuu idhi qaliilu laxmi alcaqib cidhibtiisu cidhib xoodan oo hilib yar oo caataa bay ahayd cirib weyn ma ahayn markaa iyadaa wey xadiidka farqibaa u dhexeeya sanadkiisuna waxdhibo kuma jiro oo dee simaak hadda kamama qaadanaya xadiidka riwaayatu cikrima maaha mudariba maaha oo wuxuu ka qaadanaya jaabir ibnu samura xadiidku marka waa xadiid saxiixa wey xadaanaa hanaad ibnu sariya abu sariyat alkuufi ah, saxiibkan wey hanaad ibnu sariy ibn muscab ataymi abu sariyat alkuufi hiqa qaala xadaanaa cabthar ibn alqaasim cabthar ibn alqaasim abu zubayd azubaydiy ilkufi hiqa can ashcat yacni ibn sawar alkindi ashcat ibn sawar alkindi annajaar alatram daciif can abi isxaaq asabiciyi camr ibn cabdillahi hamadani can jaabir ibn samurata qaala wuxuuhi ra'aytu waxaan arkay rasuula allah sal ly slam fii leylatin baan arkay fii laylatin idxiyaanin habeen cadda ah oo dharaar ah ayaan arkay nabiga aleh salaatu wasalaam adxiyaanku habeenka caddadaa wey ee dharaartaa la yidhaahdaa oo aad laylatan muqmiratan min awaliha ilaa aakhira oo labiyo tobankeeda saacba habeen dayaxu bannaanka yaalla wey wa calayhi cala arasuul xullatun isku joog baa xamraawo oo guduudan fajacaltu waxaan gudagalay anduru inaan fiirinayo ilayhi ila rasuul wa ila alqamar iyo dayaxa huwa nebi maxamed ayaa cinda agteeda axsanu ka cad oo ka qurux badan oo ka wanaagsan oo ka haybaal sarreeya min alqamari dayaxa bal fiiri ninka wuxuu isbarbardhigayaa dayaxa fariyo tobnaada iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu leeyahy nabiga ayaa ka qurux badnaa calayhi salaatu wasalaam waana runtii nabiga wax gaari kara maba jirinba xadaanaa sufyaan ibnu wakiy xadaanaa xumayd ibnu cabdiraxmaan alru'aasiyu ninkan xumayd ibni cabdiraxmaan arru'aasi xumayd ibni cabdiraxmaan arru'aasi abuu cawf alkufi hiqatun thabti wey can zuhayr ibni mucaawiyat aljucfi ibnu ninkaan dhihi jirna weeye ibnu xadiij abuu khaythamat aljucfi alkufi hiqatun thabti ilaa ana samaacahu can abi isxaaqa asabiiciy biaakhiri yacnihii waagii u dambaysay ee aan dhahnay ikhtalada abiisxaaqa sabiici buu wax ka dhegaystae raggii waagii hore wax ka dhegaystay baa ka awood badan can abi isxaaqa sabiciyi qaala sa'ala rajulun albaraa ibna caazimin sa'ala wuxuu weydiiyey rajulun nin albaraa ibna caazimin haddii dee la yidhaahda sa'ala rajulun albaraa ibna caazimin laa ba'sa biha cidda baraa wax weydiinaysaay waa cid markaad dabaqadeeda u jeedid meesha ay joogto akaana ma aha wejhu rasuuli sal ly salama mitla sayfi nebi moxamed wejigiisu wejiga seefto kale ma aha qaala wuxuu idhi laa maya yacnii xagga caddaanta iyo quruxda iyo dhalaalka iyo shaaniga iyo qiimaha loo jeeda laa maya bal iskaba dhaafay mitla alqamari dayaxoo kaleeta ayuu ahaaye waaba ka sarreeye maxaad ka sheegi weeye sayf xaddaana abi daa'uud almusaaxifiyu sulaymaan ibnu salm sulaymaan ibn salmi ibn saabiq alhadaadi abu daauud almusaafixi albalkhi hiqa weeye qaala xadaana nadr ibnu shumayl allugawi naxwi ninkaan dhihi jirnay weeye almaazini abulxasan annaxwiy albasriyi hiqatun habt can saalix ibn abilahdar saalix ibn abilahdar alyami alyamaamiyi daciifun eh, yani maaragtay yataayar bi yani ninkaas nin dacafi ku salaysan oo daciifa weeye xaafidkaa kusoo saara taadiibul kamaalka iyo taqriibkiisa laba kun sideed boqol afartan iyo afar can ibni shihaab azuhri laysa lahu mathiil muxamed ibni muslim ibni cubaydillahi ibni cabdillahi ibni shihaab ibni cabdillahi ibni alxaaris ibni zuhri ibnu zahrata ibnu kilaab alqurashiyi azuhriyi wa kunyatu abubakar alfaqih alxaafid muttafaqun can jalaalatihi wa itqaanihi Eh, taqriibka dib ugu laabo haddaa rabti inaad abtirkiisa si fiican u baratid an abi salamata ibn cabdiraxmaan awf uhri abi salamata ibn cabdiraxmaan awf azuhri almadani hiqatu mukthir can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sal ly salam abyada midcad kaanamaa waxaad moodaa siiqa in laga dhalaaliya nabiga oo laga sameeyey min fidatin yacnii maaragtay ee nuxaasta fidada la yidhaahdo nuxaasta biictibaari maa kaana yaclu bayaaduhu wey min annuuri waalidaa'ati xagga iftiinka dhalaalka quruxda qaabsamida habsanaanta qotonka nooc walba sanqaroor dheer oo dhabanno shuban sahlulkhaddayn waa inaga soo marna aa yacni maaragtay famulcirnayn yani maaratay alanful cirnayn san dheer markaad u dhowaatid sankiisu san saa usoo dheer maaha oo saasa maaha saasoo ah nabiga caleyhi salaatu wasalaam sankiisu rajil shacri timihiisuna ay dugul yihiin bu ah nabiga dugul dugul bay ahaayeen xadaana qutaybata bnu saciid abraja albaqlani athaqafi shaykhu sita ila ana bna maaja yarwi qaala xadaana qaala akhbaranii leyth ibni sacd alfahm almisri mashhuur alleyt ibn sacd ibn cabdiraxmaan alfahmi abulxaaris almisri hiqat habti faqiihun imaamun mashhuur can abi zubayr raggeenni weeye muxamed ibni muslim ibni tadrus almaki alasadi abu zubayr almaki saduuq ila anahu yudallis can jaabir bu hadda ku dhihi can jaabir ibni cabdillaahi alansaariy ana rasul l slam qaala wuxuu ihi curida waa la bandhigay calaya dusheeda al ambiyaau ambiyadii baa lay tusay ambiyadii nebi maxamed baa dhahay fa idaa wakhtigaa muusa waa nabiyullaahi muuse darbun waxaad mooddaa yacnihii darbun waa dhexdhexaadoo min arijaali ragga ugu dhexdhexaada bimacnaa itaalkiisu waa itaalka ragga dheerar xigeenka wey ragga yacnihii dhexdhexaadka ah itaalkooda ayuu lahaa nabiyullaahi muusa calayhi wa calaa nabiyina askaa wasalaam khafiifulaxmi baa ayadna lagu fasirayo mid hilib yarna wuu ahaa dheerar xigeen ah kaannahu waxaad moodaa min rijaali shanuu'ata nimanka reer bani shanuu'a la yidhaahdo waa ismu qabiilatin macruufa eh, eh, min alyaman nimankaas reer shanuu'a la yidhi itaalkooduna boqolkiiba wuxuu ahaa siddeetan iyo shan ilaa siddeetan iyo afar ilaa siddeetan iyo sagaal ilaa sagaashan iyo labo sagaashan iyo shan marka nabiyullaahi muusa dheerarkiisu dee dheerar wuxuu ahaa dee ka dheer ummadaheenna hadda xoogaa wuu ka dheera ummaddeenna ummadda nebi maxamed wara'aytu waxaan arkay ciisa ibnu maryama faidaa wakhtigii faidaa aqrabu man ra'aytu biha shabahan curwat ibnu mascuud wey faidaa wakhtigaa aragtida aan arkay ciise aqrabu aqrabu man duul midka ugu dhowaansho badan duulkaasoo ra'aytu aan ku saawayoon arkay anigu bihaa shabahan xagga ekaanshahiiyo masaawaynta curwat ibnu mascuud buu ahaa buuri saxaabigii curwat ibnu mascuud la dhihi jiray saxaabigaabuba eele ekaa buu ihi nabiyullaahi saxaabigaade maxaad ka taqaanaa saxaabi aad u qurux badan oo dheer oo dhammaystiran buu ahaa wara'aytu ibraahiima calayhi asalaatu wasalaam baan arkay faidaa aqrabu man duul midka ugu dhowaansha duulkaasoo ra'aytu aan arkay bihi maagaba shabaan xagga ekaanshaha hee saaxibukum saaxiibkiin weeye yacnii nafsu aniga nebi maxameda buu ii ekaaba ibraahim nabiyullaahi ibraahim aniga nebi maxameda ayuuba ii ekaaba wara'aytu jibriila baan arkay fa idaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan dixiyatu ibnulkalbi nin saxaabiga la yidhahda wey waxaan arkay buu idhi aqrabu man ra'aytu biha ay bijibriil shabahan xagga ekaanshaha iyo masaaweynta iyo ekaanshaha iyo soo dhoweynta dixiyatu saxaabiga la yidhahdo dixyana hadde waa dixyat ibnulkalbi weye waa saxaabiga caankaha wey xaddatanaa sufyaan ibnu wakiic haddaan soo dhaafnay sheekhu tirmidi ومحمد بن بشار بندار شيخ الجماعة يروي له ستة المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون الواسدي نكن يزيد بن هارون بن زادان السلمي أبو خالد الواسدي ثقة متقن عابد أيوة هاي وننقي ما بضنبه عن سعيد الجريري سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين qaala wuxuu idhi samictu waxaan maqlay aba tufayl yaquulu asagoo dha ra'aytu nabiya nabigana sal slama walxaal maa baqiya calaa wajhi alardi axadun ra'aahu hayri buu dhihi jiray walxaal baa nabi maxamed arkay maa baqiya uusan noolayn calaa wajhi alardi dhulka dushiisa axadun axad ra'aahu arkay hayri aniga aniga mooyeene cid aragtay ma jirta buui hu nabiga hayri aniga cid maanta nool oo nabi maxamed aragtay ma jirta keligay arkay buu leey aniga iga dambeeya anaa lambar wan idiina wey aruntii qultu waxaan ku ihi sifuli ii qaala wuxuu idhi kaana waxaad moodaa abyada kaana wuxuu ahaa dheh abyada mid cad maliixan quruxsan muqasidan mise muqasadan wuxuu idiin qoray muqasadan yacnihii dhexdhexaada muqasadan dhexdhexaada sifa kastale yani maal walba mid walba dhamaystiran bu aha muqasadan yacnihii dhexdhexaad abaa nabiga caleyhi isalaatu wassalaam maliixulweji muqasad aljismi baa la yidhahdaa wejigiisna miduu qurux badan yahay buu ahaa quruxsan yahay dhuldhulan kala shushuban kaale araga haddana jidh ahaanna markaa muqasad ayuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadaanaa cabdulaahi ibni cabdiraxmaan cabdulahi bn cabdiraxmaan ibn alfadl ibn bahraam ibn cabdisamad altamimi abu moxamed addarimi alxaafid saaxib almusnad hiqatun faadil qaala xadaanaa ibraahim ibn mundir alxisaamiyu ninkaan dhihi jirna weeye ibraahim ibn mundir ibn cabdillaah ibn mundir alqurashi alasadi alxizaami abu isxaaq almadani saduuqun takalama fiihi axmed liajli alqur'aan qolihii wuxuu ahaa alqur'aanu makhluuq ku ta'auray laa ba'sa biha qaala wuxuu uhi xadaanaa cabdulcasiiz ibn abi haabitin izuhriyu cabdulcasiiz ibni cimraan baa la yidhahdaa ibn cabdilcasiiz alqurashi azuhri almadani alacraj almacruufu bibni abi haabit matruuku alxadiid weeye kitaabtaa ka gubatay kabacdina waxa weeye xifdigiisa waxbaa ku soo dariyey fashtada khaladuhu wa kaana caarifan bilansaab wuxuu caan ku ahaa oo yaqaanay abtirada iyo magacyada iyo waxaasoo aad u yaqaanay qaala wuxuu uhi xadaanii ismaaciil ibn ibraahiim ismaaciil bn ibraahim bn cuqbata bn abi cayaash alqurash alasad abu isxaaq almadani hiqatun takalama fiihi bilaa xuja ibnu akhi muusa ibnu cuqbata walaalay ahaayeen can muusa ibnu cuqbata saaxib almagaazi musa ibn cuqbata bn abi cayaash abu maxamed alasi iqatun faqih imaamun fi lmaghaazi can kurayb kurayb ibn abi muslim alhaashim almadani abu rashdiin mawla ibn cabaas iqatun habt qaala wuxuu yihi can bni cabaas radia allahu tacaala canhu qaala kaana wuxuu ahaa rasuulu lahi sal ly slama aflajat haniyatayni dhoolihiisu miday kala baxbaxsan yihiin buu ahaa dhoolihiisu way kala baxbaxsanayn bimacanaa xoogaa wax yar oo qori yar ama istakiin la geliyaa u dhexeeya iskuma dhegdheganayn weeye idaa takallama markuu nabi maxamed hadlo dhoollaha ma foolashaa mise waa dhoollaha mise waa micyaha kulligood ilkahoo dhan baha kala reebin waa itlaaqu shay min iraadati lkulli baa loo jeedaa ilka ka firfirirsan ma lahayn laakiin wuxuu ahaa yani alfaljigu waa bitaxriig markaan firin tabaacudun maa bayna alasnaan waa ilkaha sbaceka u dhexdhexeeya weeye idaa takallama markuu hadla nabi maxamed ru'ya waa la arki jiray ka nuuri wax nuur oo kaleeta ah nuurkaasoo yakhruju ka soo baxaya min bayni hanaayaahu foolashiisa iyo miciisiyo dhoolashiisa nuur iyo iftiin iyo waxyi baa ka soo baxi jira markaa iyadaha cajabulcajaa'ib marka waa foolasha iyo micyaha iyo kulidha baabu maa jaaa fi khaatami nubuwati nabi maxamed caleyh salaatu wasalaam iyo khaatimkiisii iyo moorigii iyo shaabadii ku taalay iyo wixii ku yimid adoo bilahi tawfiiq wasali allahuma calaa nabiyina wa mowlaana muxamedin sala allahu calayh wasalam